subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna subax wanaagsan mar kale waa subaxnimo talaadaha taarikhdan ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha koowaad labada kun laba iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka falanqaynta ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay saakii isgoyska sinaayo ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka ku dhegeysan doontaan xubnaha mucaaradka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxa ay sheegeen in aysan wax doorashaha ku qancinin islamarkaana ay baaq u direen madaxda dowladda sidoo kale waxaad barnaamijka falanqaynta wararka ku dhegeysan doontaan cabsi aad u xoogan ayaa soo wajahday shacabka ku safra waddada u dhexaysa balcad iyo muqdisho kadib markii ay bateen dilka ay geysanayaan askarta dawladda sidoo kale waxaad barnaamijka falaqaynta wararka ku dhegeysan doontaan ciidamada militariga soomaaliya ayaa waxay baaritaano ka wadaan deegaana ay shalay kala wareegeen al-shabaab halkaasi oo shalay waxaa ka dhacay dagaal aad u xoogan oo u dhexeeyey ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab wararkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka socda gobolka galguduud gobolka mudug gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada xaradheere ee gobolkaasi ayaan barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan xubinta kalamaan waa mar kale kaliya barnaamijka falaqaynta dhigo siga kala saara waayo Sarah. heestaasi waxay daahfur waheyd barnaamijka falaqaynta wararka oo subax walba ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho haddaan eegno warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax saaki waa berigii hore ka dhacay isgoyska sinai ee magaalada muqdisho ayaa waxaay wararka sheegayaan in qaraxaasi uu ahaa qarax miino islamarkaana uu ku xirnaa gaari saaruf sida ay sheegeen goobjoogayaasha halkaasi ku sugan qaraxa ayaa ka dhacay isgoyska siinaay dhanka degmada boondheere ee gobolka banaadir waxaana halkaasi gaaray ciidamada ammaanka iyagoona baaritaano ka wada islamarkaana ee xaqiijinaya sida ay markaasi wax u dhaceen goobjoogayaasha ayaa sheegay in qaraxaasi uu ku dhaawacmay qofkii markaasi darwalka ka ahaa gaariga qaraxa gaariga qarxay isla markaana ee ilaayo haatan lama sheegin cidda uu ahaa iyo sidoo kale magaciisa goobjoogayaasha ayaa sheegay in goobta ay markaasi ka kala carareen islamarkaana haatan ciidamada ammaanka ay baaritaana ka wadaan wixii warar ku soo kordho wararkeen iyo barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal haddaan eegno magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa in muddaha ka socda shirka dib ushiisiinta deegaanada ama shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed shirkaasi waxaa goobjoog ka ahaa muddo isbuuca madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shirkaasi furay isla markaana islamarkaana waxaa wehelinaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe iyo madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen xubnaha mucaaradka koonfur galbeed ayaa intooda badan gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaana halkaasi ka socda kulamo gooni ah oo looga haransanayo sidii shirkaasi warmurjeed ay dhinacyada isku raacsiin ugu soo bixi lahaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii shal ahayd ka soo tagay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isagoona halkaasi kula wareegay warbixin ay markaasi soo gudbiyeen guddiga dib u heshiisiinta shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed warbixinadaasi waxay khuseeyeen ee dhacdooyinkii ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kuwaasi oo ay markaasi ugu weynaayeen dagaalkii dhex maray mucaaradka iyo maamulka koonfur galbeed xubnaha mucaaradka koonfur galbeed ayaa weli waxaay markaasi ka cabsi qabaan in uu mar kale dagaal ka dhaco magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kuwaasi oo sheegay in weli ciidamada ammaanka maamulka koonfur galbeed ay doonayaan inay weerar ku qaadaan xubnaha mucaaradka sida ay hadalka u dhigeen hase yeeshee weli wax warah kama soo bixin maamulka koonfur galbeed oo ku aadan eedeynta loo jeediyey wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya maxamed aadan fargeti oo la hadlay warbaahinta ayaa weli waxa uu sheeg ayaa waxa uu sheegay in weli ciidamada ammaanka ay doonayaan in ay weerar ku qaadaan xubnaha mucaaradka isla markaana ay dareem ay dareemayaan cabsi ku aadan arrintaasi isagoona baaq u diray madaxda dowladda gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isla markaana ugu baaqay in arrinta koonfur galbeed uu il gooniha ku hayo sidoo kale wasiirkii hore ee maaliyadda ayaa waxa uu sheegay in mucaaradka aysan wax aan doorashahan ku qancinin islamarkaana ay doonayaan in doorashada maamulka koonfur galbeed si dhaqsaha loo qabto oo ay u dhacdo si xor iyo xalaala ah. hase yeeshee maamulka koonfur galbeed ayaa waxay ku doodayaan in mucaaradka ayaa waxay ku doodayaan in muddo hal sano ah baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed uu ugu daray madaxweynaha islamarkaana arrintaasi ay tahay mid sharci ah shirka dib u heshiisiinta shacabka ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa weli ka socda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoona wejigiisii labaad maanta la filayo in si rasmi ah loo soo gebagabeeyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya shaqaada madoobe oo in muddo isbuuciyaha ku sugan magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa waxa uu halkaasi ka wadaa sidii markaasi shirkii loo sii abaqaadi lahaa wejigiisii labaad wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur dowlad wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu markaasi ka warbixiyey cabsida ay dareemayaan iyo culayska soo wajahay intaba waxa uu sheegay in markaasi ay dareemayaan cabsi ku aadan arrintaasi wuxuuna baaq u diray madaxda dowladda weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka falanqaynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka haddaan eegno waddada xiriirisa muqdisho iyo balcad ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka dhacayay dilil ay geysanayaan ciidamada dawladda dililkaasi ayaa waxaa loo geysanayay dadka shacabka ku safra waddada xiriirisa balcad iyo muqdisho cabsi aad u xoogan ayaa soo wajahday shacabkaasi waxayna sheegeen in ciidamada dowladda ay dilil u geysanayaan shacabka waddadaasi ku safraya kuwaasi oo u adeegsanaya qoryaha dowladda maalintii shalay ahayd ayay u dambeysay qof shacab ah oo saarnaa gaaray rakaab ah ayay ciidamada militariga soomaaliya waxay rasaas ku fureen gaarigaasi waxaana ku geeriyooday qof shacab oo markaasi ay la socdeen eheladiisa eheladaasi ayaa waxay sheegeen in ciidamada dawladda ay dhibaatooyin fara badan kala kulmeen islamarkaana walaalkood halkaasi lagu dilay weli wax war ah kama soo bixin maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe oo in muddo ah markaasi eedeen loogu jeedinayay dhibaatooyinka ka jira halkaasi islamarkaana ilaayo haatan aysan waxba ka qaban dowladda federaalka soomaaliya ayaa inta badan waxay gacanta ku soo dhigeen askartii dililka ka geysatay inta u dhexaysa balcad iyo muqdisho waxayna qaarkood waxaana qaarkood la horkeenay maxkamadda ciidamada qalabka sida qof ka mid ah dadkii markaasi la socday qofka la dilay islamarkaana la ah ehel oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen waal waxa dhacay eh, ilaahku uma darnaadee duqa ah, biisa keliyaha laga dhaqaayay masan haye oo lugna ka go'an an sano a keliyaha laga dhaqaayo isbuuci laba jeer saddex jeer axmed u qaado jira haye ilaah kuma darnaadee baabuur duqa leeyahay aa wadada socday oo baabuurtan shaarifta halkuu socday wuxuu socday wadada garasayne balcad afkeeda hore soo socodka soo noqodka waay waa markii ay muqdisho ka tageen ka tageen ee balcad u socdeen gurigooda u dhawaayeen ilaaha kuma garnaa gaariga cabdibilaahe baabuurka gabaalo ka soo socday yaa horeeyey ma cabdibilaaha horeeyey mase gaari kale baabuurkooda horeeyey baabuurka oo duqa iyo wiilka saara yaa horeeyey cabdibilaaha dambeeyey ilaahay kuma darnaadee baabuurka laamiga laba wada waa mid jid xariga laga dhigay midna laga nadiishay oo laamiga la saaray waay ka laamigii wax ka dhexeeya ilaahay kuma darnaadee alaaqaad oo macnaha hataa ii sheeg iyo xirta camal eh. ma jirin ayka ogtaas baabuurka dashiikaha eh ah, baabuurka gadaal laga soo geliyay xabadihiisa oo wadadooda kuma jirin isku wada ma aheen laba laamiya kala marayeen ilaahay kuma darnaadee baabuurka waa ka horreeyey xataa samada maka hor imaanin maka dambeynin waddaa gucariisa ma-an baaloota dhashiinka shabaab xataa lagu ridin oo dabacad yimaado laga kala rooro anigoo shacbina lagu dilay marka gaariga yaa saarnaa tir ahaan dadka saarnaa noo sheeg baabuurka waxaa saarnaa aabay oo xanuunsan wiilka dhintay anigana dhashay wiil kaloo duqa garafkagoola kaalmeya iyadoo macnaha marka isbitaalka lageys la qaadayeen gabar hela dhalatay oo xamar ka timi duqa xanuunkiisa u timid oo ilmaheeda lix inanka wadato baabuurta inanku gadoomiy halis ku gaareen duqa darawaloola ahay strin waxoogaa la xaarbiyo inanka wada dhashiikaa ku dhacay cabdifitaax ma darwal u ahaa oo gaariga isaga waday darwal waahay duqa ha darwal lagu ahay waa jirin ilah kuma darna isbitaalka hadii la labada garabaa laga galaa kuma darnaa leeyahay hadii guri meesha labada garabaa laga hadii baabuurka labada garabaa laga galaa ayadoo tahay baabuurka iyo qaadiin shan sano haye ha marka ilah kuma darnaa anaga waxaa joognaa meel oo dawladda eeda xukuminbo Eh, waxay noo sheegtaa markii laga soo tago in cabdifitaax xabadu ay haleeshay uu halkaasi ku geeriyooday eh, ma waxaa jirta cid kale oo dhibaato ay kasoo gaartay risaasaan la furay risaas waxay kasoo gaartay gabarteeda dhalatay ilmaheeda sirira muraayada iyo waxay dhan gaargaarya makaan wax kale waxaad ku gaara ma laha maxaa xiga marka eh, dhacdaas markay dhacday cabdifitaax geeriyooday sidee ku ogaateen idinka idinku soo gaartay dhacdadan aniga macnaha gabadheeda soomaalian oo balaa dhex joogo ay tiri maxamedow baawur cabdiblaan xabadeeyey ilahi kugudaraa abdifatax waa dhintay waa noolyaa lagu marbooyaa kadib aan mooto inta ka qaatin garisdeel ugu tagay oo waxaa ugu tagay wiilkiio mar hore nafta ay ka baxday kaasini waxuu ahaa mid ka mid ah ehelada oo la hadlayay idaacadda kulmiya islamarkaana maalintii shalay ahayd ama dhibaato loogu geystay wadada xiriirisa muqdisho iyo balcad weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqaynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka waxaan isa soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan mooshin mooshin mooshin mooshin lacag lacag lacag war codkaan maqlayaa macajaladihii horaa mase waa mid cusuboo hadda dhacay bannaanbax bannaanbax bannaanbax war wilishabaad jeebka faaru waa jaladi la bedeli jiri dhagax dhagax dhagax shalay la shaakeeyey shiidogeelaha badiyey war madeeyow dadka dhamaa shiidhaaya aryaadhaha waxba ha qaylina ee warkii hore war soo dhaaf shabaabna waxay ka codsadeen baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha inay mooshin ka keenaan xilkana herti cad ka xanyuubiyaan oo shabaab dowladda iyo baarlamaanka ma aqoonsadeen war xabadii uu naga bajay sida uu noola dhaqmana xaquul insaankuma ogola miyay dhaheen war shabaab baarlamaanka mumatalaan ay ku leeyihiin war maalin dhawaad xildhibaan golaha shacabka ka hadlay wuxuu yidhi shabaab ma dheer oo baarlamaanka ay dhex fadhiyaan reer kalemaana uusan naftiin salaama nagsade oo hadda nin jooga lama xanta miyaadna leedahay war nin qoriyo booshe khamiis isku siita ah. oo shabaab u hadlaya oo le madaxweynaha mooshin laga keeno markaan arkay ah. anoo la yaabay waxaan xasuustay ah. raggu hadalka waa u meeldayaa dood haduu marine beninuu majnuun waalan yahay amase maanlaawe murtad buu ku sheegaye maxaa mooshinkana keenay war nin qor iyo boosh wataahe mooshin muxuu ka rabaa war waxay ku dhaheen dagaalku waa joogsan laha haddii madaxweynaha mooshin laga keeno hayehe ma maanta murtaadayntiya eh? maraysa mooshin mooshimayn eh? ma maanta eh? maraysa mooshin mooshimayn war xalay waxaan ku riyooday bannaanbax culus oo bu'aala ka dhacay waxayna soo qaateen boorar ay ku qoran tahay nise dooni mayno maha salaad ha dhaco amiire ka qudbayeyna waxay sheegayeen in nabad sugiddu bilahan dambe xasuuq ku hesha dadka soomaaliyeed hayehe beriga waxaad joogtaba ma waxaad keentay shabaab bannaanbaxa ayaan ku riyooda war cabdullow maraan la aqoonoo shabaab ay dadka u dhuunteen maalin kasta tarabuunkaay banaanbax ku qaban jireen war amiirre ceelbuur shacabka ugu qudbeeye waxay dhaheen shan iyo toban sanaan maamul idiin ahayn haddana waxaal noqaaya ilaahay ayaa og ee haddii nimankii kale idiin yimaadaan afkeennu waa su ammaan war waxay shacabku inay yidhaahdaan marka na dhaafa waxyeeladiinna na dhaafa hoyna dhaafa waxyeeladiinna na dhaafa soo samray dheheen war nimankii wixii loogaa falay ma hadday leeyihiin eh. siday noqon alla oge samiraan lahaano eh. siday noqon alla oge samiraan lahaano war kalemaanay war ma haysaane eh. madaxweyne xasan sheikh wuxuu muqdisho ka furay shirweynaha culummada soomaaliyeedoo adduunka isaga kala timid buda waryaa madawiine xasan sheekh baydhabo janaaha rooga waana welibaa hirey shirki reedin heliisinta koonfur galbeed giibtiya koowar giibti siyaasadina hata bilaawdaas jirowsheena ka qiibgale qaybti dhagankana wal ku heli warmadayo heliiskaaga ma ahane madaxweynuhu baydhabo markuu ka yimid uu shirkaan fure wuxuu yidhi markuu la hadlayay culummada soomaaliyeed culumma allahi soomaalidu boqolkiiba boqol waa muslimiin waa sunniyiin shaaficiye ah aragti umbaa lagu kala beddelan yahay aayad iyo xadiis layskuma hayo waxa soomaali maanta ka hadlaysana adinkay gacantiinna ku jiraan oo ilaahay idin wakiishay ummada xaqa u cadeeya waxa yaryaroo aad idinku isku khilaafsan diinta ah. qiimo ma lehe asalka diinta u noqda dulqaadna u yeesha ah. inaad adinkoo kale aragti duwan isdhegaysataan wada doodaan wada cibaadaysataan dadkana isku wadaan war madaxweyne xasan sheekh waxaa kaluu yidhi ah. culimmaallay waxyaabaha yaryareed isku khilaafsan tihiin iyo doodihiinnu inay u gudbaan caamada maaha dabadeedna ay ku kala qaybsamaan oo colaadi ka dhex abuuranto ilan ayagu cilmi ma lahee war khilaafkiinna caqiidaha ka dhiginina miyuu ula jeedaa war madaxweyne xasan shiikh kale kalou yidhi culummo badan ayaa shabaab laayeenay masaajidda ku dileen waxyaalaha iigu xanuunka badanoo markaan soo xasuusto aan ka dabqadano waxa ka mid a ah. macallin dugsi oo sagaashan iyo laba sano jira oo asagoo labaatan jira bilaabay inuu dugsi qur-aan dhigo sagaashan iyo laba sanona ku gaaray ayaa shabaab dileenoo weliba xabad kuma dilinay si naxariisdarraa midi qoorta uga gooyeen shalay oo u dambaysayna markay soo galeen xarunta gobolka banaadir qaraxii koowaad markuu dhacay qof walbaa meeshuu ku carari karou ku cararay hase yeeshee xarunta dhexdeeda waxaa ku soo haray wadaad waayeela oo indhoolo ah meel lagu cararo waayo meesha u dhaqaaqmaagaba derbiyaa ka hor yimaada markay u yimaadeenna waa dileenoo hal qof oo iyunka dhexdooda yidhaahdo war indhoolahan aan iska dayno waa laga waaye marka shirkan culummada uga maqan cabsi owgeed ha ogaadaan cabsidoodu waxba inaysan u soo kordhinayn aysan qofna dhaafayn war qof bili'aadana waa laysla dhaafa hadda xoolahayba dilaan sadaa madaxweyne xasan sheekh waxaa kalou yidhi culummo allah jaamacadahan iyo iskoolladani waa guryo iyo dabaqyo qurqurxan laakiin lama aqbali karo dugsi qur-aanku inuu naqdo buush jidka dhinaciisa ku yaala waxayna ahayd guriga ugu qurxoon inuu dugsi qur-aanku yahay war xataa ilmuhu markay dugsi qur-aanka aadayaan subaxii wejiga looma dhaqo dharnadiifana lama siiyo laakiin iskoolka midka aadaya waana loo qubeeyaa waana loo labisaa lacagna jaabkaa loo geliyaa war waxaa taa ka sii daran ardayga dugsi qur dhigta hayey macallinka haddii la yidhaa khayaamihii inuu ku soo dumay ula mid warwar mahaysaana maanta waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatankii maalintii la laayo culimmada soomaaliyeed madaxweyne xasan shiikhna wuxuu yidhi culimmo allaay madaxdeennii xilligaas go'aan go'aankaa qaadatay qaladay ku dhaceen shuuciyad wax la yidhaah oo ruushka laga keenay baanan qaadannay oo diinteenna iyo dhaqankeenna ka soo horjeeda waxaana jirtay dhalinyaro badan oo ruushka waxbara doorasho loo geeyey hanti wadaagga cilmiga ku dhisan la soo laabatay hase yeeshee waxaan laga fakarin soomaalidu inay yihiin dad boqolkiiba boqol muslimiina diintooda iyo dhaqankooda iyo shuuciyadna aysan isqaba karin war allah u naxariistay sheekh maxamed macallin oo berigaa inta la xidhay madaxweynihii dalka maxamed siyaad erge loogu tegey baa la yidhi wadaadkan dembi laguma hayo madaxweyne iska cafi wuxuuna madaxweynihii ergadii ugu jawaabay wadaadkan dembi kuma hayno laakiin saddex iyo toban muqdisho ka furanay hal uryateeshinoo isagu furtayna ka taageero badiyey taasoo uula jeeday masaajidkii sheekh maxamed macallin kitaabka ka akhriyi jiray marka wuxuu yidhi wadaadku waa naga taageero badiyey annaguna waa ka xoog badannahay sidaasaannu u xilnay mana sii daynayno war kalemaanay warka waa ku dheeraateene madaxweynuhu hadalka culummada u jeediyey waxuu ku soo gebangabeeyey shabaab aan iska celinno rabbina aan ka cabsanno war kalemaaney sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah culimada dibadda ka timid shirkana ka qayb gashay wuxuu yidhi culimmada waaweyn waa inay aadaan furimaha dagaalka si loo dhiirogeliyo ciidanka xoogga dalka warwar ma haysiine ah. hawdka u dhexeeya xaradheere iyo caad dagaalkiiyaa ka socdaa la yidhi tugta dhacaysana waa la yaabay war khawaariijtii miyaa lagu weeraray war xagxagasho lama rabay maaxadbiga geshid warnimaan xaba karo maxaa dagaalkiisa ii geeyey horta xantu dhiig ma daadisaa aryadaha samidee waxa uu yidhi how ah. xaraaru geedka soo xiigow xayi ah. aasoon ahayn xagta xaraaru geedka soo xiigow ow xayi eh. aasoon ahayn eh, xagta warwar ma haysaane askarigii wiilka bajaajlaha iskoyska howlwadaa ku dilay waa la soo qabtay maxkamaddaana la horgeynayaa baa layidhi war kalemaanee warba ma haysiine askarigii shalay xarunta gobolka banaadir tuu dhigay la yaabay oo la yidhi keligiisuu laba iskor saaray ma la dallacsiiyey war kalemaanay war ma haysaane ninkii bastooladda watoo jaranjarada inta la hoos galay ay u soo geli waayeen ma la ruqseeyey war kalemaanay war ma haysaane taliyaha booliska gobolka banaadir iyo taliyaha ciidanka duufaan ah. iyagoo dagaalka ku jiraan arkaaye cilalkii ah. ma laga qaaday war kalamaanay war ma haysiine ah. albaabka laga galo xarunta gobolka banaadir dhinac isku qarxiyaa layidhi wuxuuna ahaa layidhi albaab yaroo dhinaca dambe ku yaallay gurihiisana hadii la raadiyo xitaa in la helaa dhici kartay haddii la jabiyo xataa inuu jabi lahayaa dhici karta ee wiil dhanoo lagu soo tiiriya tacabeelay in la yidhaah isku tiiri albaabkee ku qarax qiima ku fadhin aad ka dareemaysaa marka wiilkaas albaabka ku qarxay oo dhintay dhaawi magaciisa xaggee la geeyey horta khawaarijkaasu qaatilu nafsi miyuu ahaa mise qaatilu albaab war horaa waxaa loo yidhi man qatala baaban qad qatala nafsahu fariimahaasi xubintii kalmaan ee ka sii horreysay waxay gebagabe u ahaayeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan inkala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysan uu farsamaynayey nabadgelyo